tahay alquluub alqaasiya ama qaswat اlqalb qalbiga oo adkaada taasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah oo alla subxaanahu wa si gaara ah uga wacdiyey oo ku amray in quluubtoodu ay khushuucdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala soo hogato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ku xiran oo dabacsan oo jilicsan oo wacdiga iyo waanadu ay galaan oo saamayn ku yeeshaan ay noqdaan maadaama qalbigu uu yahay meesha ee qofka bani aadamka uu ka nool yahay sidii nabigaba calayh salatu salaam noo sheegay alaa waina fi اljasadi mudga ida salaxat salaxa اljasadu kuluhu waida fasadat fasada اljasadu kuluh alaa wahiya alqalb waa qalbiga meesha bani aadamku uu ka nool yahay oo uu ka caqliyaysanayo wax ka arkayo meesha uu ka indhabeelayo ka caqli beelayo ka garasho beelayo waa qalbiga weeye indhala-aantu meeshay kaga dhacayso waa qalbiga fa inahaa laa tacma absaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur meesha uu ka caqliyaysanayo oo yani garaadkiisa uu ka korayo waa qalbiga weeye afalam yasiiruu fi اlardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha qalbi ay ku caqliyaystaan miyaana lahayn ilaahi subxaanaه wa gaalada wuxuu ku tilmaamay in qalbiyadoodu ay dhinteen lahum quluubun laa yafqahuuna biha ilaahay subxaana wa tacaala qalbiyo ay inaan waxba ku garanayn oo ilaahay subxaana wa tacaala ay ku garan waayeen kaga cabsan waayeen ayaa ku yaalla xubintii way ku taallaa laakiin kama faa'iidaysa sidoo kale ee dadka munaafiqiinta la yidhaahdo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qalbigood jiran yahay fii quluubihim marad jiradu waxay kaga dhacday waa qalbiga wey meel kale maaha fii quluubihim maradu fazaadahum allahu marada fayaطmac aladii fii qalbihi marad qofka muminkaa haddii uu xataa macsida ku dhaco waxa weeye qalbigiisa ayay taabanaysaa markaasuu la jiranaya oo jiro ay ku dhacaysa marka jiradaas hadii ay ku dhacdana qalbigii u adkaanaya marka maadaama qalbigu meesha ugu muhiimsan uu yahay bani aadamka ayuu ilaahi subxaanahu wa tacaala kala hadlayaa dadka yacni qalbiga kala hadla ilaahi subxaanahu wa tacaala <clears throat> qalbigaas sida uu noqdo iyo xaaladda uu ku sugan yahay ayaa xaaladoodu noqonaysa <clears throat> oo sida xaalkooda ku sugan yahay uu noqonaya waa kan ilaahay subxaanahu wa tacaala yiri alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllahi wama nazla min alxaq wla yakunuu kaladiina uutuu اlkitaaba min qablu faطaala calayhim اlamadu faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun marka laba nooc buu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda laba qalbi qalbi khaashic ah an takhshaca quluubuhum lidikri اllaahi maxay ugu khushuuc weysay dikriga ilaahay yani maxay u noqon weysay mid ilaahay subxaanahu wa tacaala u dabacsan oo xusuusan oo ku xiran oo u jilicsan <clears throat> iyo faqasad qulubuhum kuwa qalbiyadoodu adkaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku tilmaamay meel kale aayad kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kan ku tilmaamay qalbiyaal dabacsan eh, oo jilicsan <clears throat> oo layin ah iyo kuwa qaasi ah allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha mahaani taqshaciru minhu juluud aladiina yakhshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilaa dikri اllah dalika huda allahi yahdii bihi man yashaau min cibaadih ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu ku tilmaamay qalbiyadoodu inay u jilcaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dikrigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u soo dabacsanaadeen oo ay saamayn ku yeelato mar kasta oo ay maqlaan ama ay akhriyaan ama ay dhegaystaan qalbigooda ayay saamayn ku yeelataa <clears throat> qalbigooda ayay saamayn weyn ku yeelataa waxbay ka beddeshaa salaadda markay tukanayaan oo salaadda qur'aanka ay ku akhrinayaan ama lagu akhriyo iyo marka ka dambaysa waa kala duwanaanayaan qofka mu'minkaahi wuu kala duwanaanaya xaaladuu ku soo galay xaaladaan ahayn buu kaga baxaya maxaa dhacay wuxuu dhegaysanayaa aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhegaysanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa <clears throat> marka saamayn bay ku yeelanaysaa waxbay ka beddelaysaa marka waxaynu ka hadlaynaa waa qalbiga qaasiga ah ama adkaada maxay quluubtu ku adkaataa sabab baa keenayso sababta haddeen uga hadlayno waxaa weeye haddee ilaahayba subxaana wa tacaala sida uu dadka mu'miniinta u xusuusinayo war miyaan la gaarin wakhtigii qalbigooda u khushuuci lahaa ilaahay subxaana wa tacaala aayadda suurat alxadiid ibn cabaas iyo ibni mascuud iyo culimmada waxay leeyihiin waqtigii saxaabada yacnii aayadahaas ay soo degeen oo lagu xusuusinayay iyo wakhtigii islaamkuba yimi wax yar baa u dhexeeyey sanadkii saddex iyo tobnaad ama afar iyo tobnaad ayayba ahayd marka ay soo degeyso <clears throat> oo qur-aanku bilowday markaas weeye marka yacnii culimmada qaarkood siday yidhaahdeen ama sida alimaam alqurtubi uu tilmaamayo tafsiirkiisa markii madiine ay yimaadeen waxaa batay dabcan xoolaa la helay adduunya la helay sidii hore waa laga soo baxay maka xaaladdii lagu jiray marka in la xusuusiyo oo qosolkiibaa batay oo waxaa batay hadalkii iyo laqwigii marka in la xusuusiyo alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllahi in lagu wacdiyo wma nazla min alxaq wlaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlamad kuwii hore ee kitaabka la siiyey sida qalbigoodu qaasiga uu noqday ayaa looga digayaa oo ahaa yuhuud iyo nasaara ilaahayna subxaanahu wa tacaala aayado kale uu ku tilmaamay uma qasat quluubukum min bacdi dalik fahiya kalxijaarati aw ashaddu qasw yuhuuddii eh, reer bani israa'iil ilaahay subxana wa tacala kula hadlayay ee madiina joogti helaya qalbigii nibaadkaada waa awowayaashood iyo kuwii kitaabka la siiyey ee eh, haddana garab maray kitaabkii bedelay taxriifiyey nebiyadii dilay kitaabkiina ka leexday towraad meel iskaga tuuray ilaahay subxaana wa tacaala waxa u sameeyeen qalbigoodii baa adkaaday uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaso marka waxa ummaddan looga digayaa sidii yahuud iyo nasaara qalbigooda u adkaaday inay qalbigooda ka ilaaliyaan inuu saa u adkaa sida yahuud iyo nasaara uga fogaadeen towraad iyo injiil oo u dayaceen inayan xaqan ilaahay soo dejiyey wamaa nasala min alxaq inaanay ka leexan oo ka weecan ee ay ku dhaqmaan noloshooda ku dhaqmaan xukunkiisa ku dhaqmaan hogaamiye ka dhigtaan isaga hogaamiye ka dhigtaan wax walba oo ay qaadayaan tallaabo walba oo noloshooda ka mid ah hadday tahay dhaqaale hadday tahay qoys hadday tahay siyaasad hadday tahay aqoon cilmi wax walba oo noloshooda ku saabsan inay ku dhisaan waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey <clears throat> eh, walaalayaal marka in arrinkaas aynu isxusuusino waxaa keenaya khaflada oo badanaysa aala calayhim اlamad buu yidhi ilahi wuxuu u nisbeeyey qaswadaas ku dhacday faaala calayhim اlamadu faqasad qulubuhum markii waxyiga ay ka fogaadeen oo kitaabkii ilaahay subxana wa tacala u soo dejiyey taxriifiyeen oo ka fogaadeen ee wakhtigu ku dheeraaday ay ka fog yihiin ayaa qalbigii qallalay <clears throat> taas marka waxayna tusinaysaa haddii laga fogaado wacdiga iyo waxyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey ku dhaqankiisa iyo dhegaysadkiisa iyo qaadashadiisa iyo u uhogaansankiisa qalbigu waa adkaanaya <clears throat> qalbigu hadduu adkaado oo qaasi noqdana wax geli mayaan khayrku geli maayo iftiinku geli maayo hanuunku geli maayo wax arki maayo uu indhabeelaya fainaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluub alatii fi suduur qof marka indhala oo soconaya meel mugdiya weliba ayuu noqonaya waxaa keenaya yani khafladdu inay badatay zamannadan badan adduunyada iyo sida dadkii muslimiinta ahaa ugu cararayaan inay badatay oo aada moodo xataa dadkii dalabatulcilmigii iyo culimmadii iyo meelihii lagu soo carari jiray ee aakhiro jacaylkeeda loogu soo carari jiray in adduunye jacayl uu ka yimaado iyada laftigeeda oo ay kula tanaafusaan yacni sidii culimmadii salafka raximahum allahu tacaala waxay ohan jireen yacni qofkii adduunyada kugula tartama kugu faana aakhiraa lagula tartamaa loogu faana ah, hadda waxay noqotay markaa lagu tartamo adduunyadii keliya imisuu leeyahay imisuu haystaa hebelba waa helay ana maan helo hebel waa batay ana maan bato hebel wuu yeeshay intaasoo daarood intaasoo malyan intaasoo lacag intaasoo ganacsi waxaasuu keenay laysma weydiiyo badanaaba maxay ku timi siday ku timi hebel muxuu bixiyey oo aman rice muxuu bixiyey naftiisa diintiisa muxuu ka bixiyey si uu u helo waxaas badanaaba isma weydiiyaan dadku marka ay khafladu hayso oo waxay la mid yihiin kuwii ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aan kariimka inoogu sawiray xayaatada adduunyada keliya ay maaragtay cajabinayso قال الذين yuriiduuna alxayaaةa اdunyaa يا layta لنا مثل maa uutiya قارون إنه laduu xadin عظيم halkaasun bay ka taagan tahay marka waa ninku nasiib badanaa oo xoolo badanaa waxa ilaahay siiyey waxa la siiyey haddaan lahaan lahayn shallaytinka iyaga kadibna waxaa loo marayaa yani ahwaal iyo maxaan kuu sheegaa waxaan eh, caqliga keeni karin si adduunyadaas loo gaaro arrintaas waxay keenaysaa in markaa isxusuusiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah had iyo jeer dadka mu'miniinta uu xusuusinaya bini aadamkao dhanna uu xusuusinaya gaar ahaana dadka mu'miniinta ah ayaa lagu soo celcelinayaa jimco walba aayadaha aynu ku tukanno oo imaamyadu inagu tujiyaan masaajida muslimiinta sidii sunada nebiga calayi slat slaam ku jiray hal ataaka xadiiثu اlghaashiya iyo sabix isma rabbika اlأclى haddii aada u fiirsato aayaadka suuradda iyo suuradaha yacni badanaaba waxaa lagu xusuusinayaa dadka jimcada isugu yimi in la xusuusiyo adduunyadan ay ka yimaadeen bayac mushtarka ay ka yimaadeen daaraha ay ka soo baxeen xoolaha ay ka yimaadeen wax ka khayr badan oo ka wanaagsani inay jiraan iyagu taasay badanaaba isku taxallujiyaan oo wakhtigu ku dhaafa oo cibaadadii ku dhaaftaa oo aakhiradii ku dhaaftaa in badan oo ka mida laakiin inay ka khayr badan taha la xusuusinaya bal tu'iruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayru wa abqa إna hada la fii صxف الأولى صxف إbrahima wa muسى waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala tusiya aayadaha ragcada labaad yani adduunyadan ay indhaha u taagayaan in laga soo leexiyo laga soo leexiyo markaas suuradda waxay ku hal ataaka xadiiث اlghaashiya tahwiil weyn cadiima markaa qofku waxaa la rabaa inuu jumcadii ka noqdo isaga oo aada u cabsanaya isaga oo wacdi qaatay buuxa jaarj qaatay isaga oo qaatay shuxnad oo og war cusub kaanamaa uu ku soo dhacay war ma ku yimi khabarka xadiiu lhaashiya ma maqash hal ataaka xadiiu lhaashiya kaasaa ilaahay subxaana wa taala ka warramaya naartii iyo jannadii iyo sida xaalku ku dhamaanayo marka adduunkii aad iyo aad ayaa loogu maaragtay eh, dadka muslimiinta ah farakul lagu haya eh, in laysxusuusiyo marka yani quluubta in lagu dadaalo oo jack up lagu sameeyo oo eh, ah, kashfi lagu sameeyo oo qofku qalbigiisa baarbaaro waa arrin muhiima ah. alle subxaanahu wa tacaala liibaanta oo dhan wuxuu u tiiriyey qofku inuu qalbigiisa dahiro ah, qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha naftiisa qofkii tahiray oo hagaajiyey oo macaasidii ka tahiray oo aakhiro u jeediyey qofkaasu waa liibaane qofkii naftiisa hilmaamayna oo hoosgeliyeyna hadda kaasu waa khasaaray ee waa hoogay qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa aayadahaasaa ku jira suurat اlaclaa <clears throat> marka in qalbiga had iyo jeer la xusuusiyo culimmadii salafka saasay odhan jireen yacni sida laga wariyey malik ibni dinaar wuxuu yidhi afar waxay ka mid tahay cilmu shaqaawa cilmiga shaqaawa shaqinimada kow waxaa kaa qaswat اlqalb wa jumuud اlcayn wa tuulu اlamal wاlxirsu cala اdunya afartaasu wuxuu yidhi cilmiga shaqinimaday albaab u tahay qaswat اlqalbi wa jumuud اlcayn qofku inaanu ooyina inaanu ooyahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu xuso warajulu dakara allaha khaaliya fafaadat caynaahu buu ilaahay wuxuu ku siiyey fii dilli carshi الraxmaan dhibic indhihiisa ka timi ilantiisa ka timi isagoon cidina arkin cidina la joogin oo khaliya lixaalihi soo tusinaysa ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha qiimaha uu ku bixinayo yacni kumanyaal kun oo ragcadood oo qofkii uu ku tukaday sunan ah oo masaajidda ama dadka uu ku tukaday laga yaaba dhibicdaasu ayay dhaaftay oo ka xoog badatay maxaa dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala maaha wuxuu uqubinah bilkara wax badan oo aad samaysay keliya maaha iyo kabashkabash ya kabashkabash maaha eh. waa deganaan <clears throat> marka eh, markii uu sheekh shariif eh, sheekhana sheekh shariif cabdinuur raxmat ullaahi calayhi uu ka hadlayay xadiiska yani qofku salaad buu ku jiraaye salaada markuu usoo soo waa inuu tartiib calaa sakiina dadka qaar baa ku derderaya xusul buu kugu dhifanaya kuma jeedaba waaba ku dardari kugu istaagi nebiguna calayhi sala slam wuxuu leeyay salaadda haddaa soo aadaan calaykum bisakiina haddii midkiin salaadda uu soo aado ha socdo si sakiino leh maxaa dhacay salaad buuba ku jiraa fa huwa fii salaati salaaddu waxayba soo bilaabatay markaad soo weysaysatay oo aad soo soo qasaday inaad masaajid ka timaado salaad baad ku jirtaa waad ku dhex jirtaaba waanad xiran mooyaane waad ku jirtaa salaaddii anta fii salaati waayo sababteedii baad ku jirtaa nin salaad ku jira oo ordaaya marka baladi ka waran ama dadku joogsanaya dadku istaaga sax sax maaha marka markaasuu yidhi sheekhu kabash kabash maaha jannadu ye tartiib u socoo dadka waxba hayswaaleen oo haisdedejin marka kabash kabash maaha waxa weeye qalbi saakinah iyo sukuun iyo khushuuc bay u baahan tahay sahl ibn cabdillaahi nin loola jiraya wuxuu yidhi cuquubo kasta kullu cuquubatin waxay leedahay طahaara ilaa cuquubaة اlqalb cuquubo kastaa yani طahaaray qofka u noqotaa xilgu haddii la jeedalo haddii la waxeeyo haddii la hadduu zinaysto hadduu kadaa sameeyo dembi hadduu sameeyo ilaa cuquubat اlqalb ama cuquubada qalbiga qalbiga haddii xumaana kaa gasho iyo qaflo kaa gasho fa inahaa qaswa cuquubadeedu waa qaswa qalbigii in la qallajiyo laga qallajiyo oo qalbigiisii qalbi qaasiya laga dhigo fawaylun lilqaasiyati quluubuhum halkaasi hoog baa u iyo cadaab iyo bilaawo <clears throat> marka walaalayaal qaswadu qalbigu inuu qallalo horta wax kasta asaas bay leeyihiin haddii aynu warka oo kooban markaa sheegno waxa weeye inaan wax ka tilmaano waxyaalaha muuqaalka u ah oo lagu garan karo qalbigii inuu adayg soo galay sababaha keenaya iyo waxa cilaajka ama daawada u noqon kara saddexdaa qodob inaynu mid walba wax yar ka taaban laakiin inta aynan gelin saddexdaas waxaan jeclahay inaan tilmaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay qur'aanka kariimka miftaax kula khayr khayr kasta furihiisii buu ilaahay subxana wa tacala ka dhigay albaabkiisii buu ka dhigay hadday tahay qaswat اlqalbi hadday tahay yacni kasal cibaadadii hadday tahay xumad jidkoo laga leexdo hadday tahay adduunye jacayl hadday tahay jahli hadday tahay wax walba daawo inuu noqdo buu ilaahay ka dhigay nanazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء waraxmaة lilmu'miniin wla yaziid الظaalimiina ila khasaara yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkm mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi suduuri lima fi suduur oo alaabta qalbigaagu daawo u yahay ya shifaaء lima fi suduuri wahuda waraxmaة lilmu'miniin ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qur'aanka kariimka ah wax uga wanaagsan oo daawo uga fiican hadday tahay qaswatulqalbi hadday tahay adduunya jacayl hadday tahay macaasida hadday tahay qafladda hadday tahay aakhira doonid hadday tahay janno u cararid iyo naarka cararid hadday tahay aayadaha ilaah iyo cilmiga iyo aqoon kulligeed mawlidka laga cabo laga qaataa waa qur-aanka kariimka qur-aanka kariimka ah intii markaa aada la dhaqanto oo aada isku daydo inaad la noolaato oo aad fahamto oo aada tadabburto oo aada ku dhaqanto oo aada la noolaato ayaa faa'iidadaadu noqonaysa <clears throat> marka waxaa naftayda iyo walaalahayba gaar ahaana alabatulcilmiga dadka cilmiga dhalinyarada cilmiga dalbaysa iyo ducaadda aan u dardaarmi oon xusuusin inay ku dadaalaan xiriirkooda kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala akhrin iyo tadabbur faham ku fekerid dhegaysi ku noqnoqosho la noolaansho iyo in aada mafaatiixdiisii hesho oo aada gudihiisa u dhacdo ilaa aada jeclaato oo aada la noolaato gudihiisa uma dhici kartid gudihiisa ma gelaysa waa wax qiimo weyn waa qur'aan cadiim oo ilahay ku taa walaqad aataynaaka sabca min almaaani wاlqur'aan alcaiim alqur'aan alxakiim ilaahay ku tilmaamo kitaabkaa sidaas ah ma aha wax fudud laakiin qofku ilaahay u fududeeyo wuu fudud yahay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir halkan waa su-aasha lagu weydiinaya adigu sidee baad u qaabishaa intaad qaabisho ayaa adigana waxelidaadu noqonaysaa marka taas waa dardaaranka guud iyo daawada guud aan leeyahay in dhallinyarada iyo ducaadda iyo dalabatulcilmigu ay ku dadaalaan xiriirkiisa iyo fahamkiisa iyo tadaburkiisa inay fahmaan risaalada ilaahay subxaanah wa tacaala waxa u dhaxeeya asxaabtii iyo dadkii ka dambeeyana waa intaas dad qur-aanka la noolaa oo la noolaaday laga yaabo qofku caawo dhan aayad hal aayad inuu la nool yahay caawo dhan waanu ka dhergehayn halka aayad aanu ka dhergehayn ugu soo jeedo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ay la nool yihiin laba saacadood saddex saacadood afar saacadood shan saacad uu la nool yahay aanu ka dhergehayn jus iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba uu ku tukanayo uu taagan yahay waanu ka dhergyahay siday isugu mid u noqonayaan dadka sidaa u dhadhansanaya oo ugu macaansanaya oo u fahmaya oo ula noolaanaya oo u u saamaynayo iyo dad intaasoo dhanba qaafilka ama aan ogeyn ama uu afka ka marayo ama aanu halkan u dhaafahan jararagta keliya ay tahay codka ay tahay aana saamayn jirkooda iyo qalbigooda aanu ku yeelanayn marka walaalayaal aan isku dayno dhallinyaro alabatulcilmi ducaade inaan horta fahmno kitaabka ilahay la noolaan fahm cusub iyo nolol cusub inaan la noolaan noloshiisu waa diyaar mar walba nolol cusubuu ku siinaya taa haddaan ka soo gudubno yacni aanu nimaadno waxyaalaha ka muuqanaya yacni lagu garan karo qalbigii inuu qaasi noqday ama qaswi ay soo gashay waxay yidhaahdeen culimmadu kow waxaa ka ah qofku wahsi baa ku beerma wahsi can iaacaat takaasul can iaacaat daacadii iyo acmaashii kheyrka ahayd baa wahsi ka galaa salaadii baa wahsi ka gelayaa waxay iska noqonaysaa marka xarakaat xarakaad unuu sameeyo istaagoo rukuuco sujuudo iska uu ka baxo laa khushuuca lahaa imaamka ayaduu inagu tujiyay hadda ee suurat almuuminuun u horeeyey shanta shantaa aayadood kow suuraddu waxay ku bilaaban qad aflaxa almu'minuun kadibna wuxuu ilaahay sababta falaaxaas iyo liibaantaas u tiiriyey khushuuca salaadooda ma aha salaad keliya inay tukadaan dad badanaa tukada dad badanaa tukada aladiina yusalluuna ma dhihin aayad liannu dad badanaa tukada aladiina hum fii salaatihim khaashicuuna waxay ku qayidan tahay oo ku xidhan tahay oo ku dabran tahay dadka salaadooda ku khushuuca ah. oo salaad khushuuc leh tukada marka wahsiga salaada ka mid a ah, acmaasha khayrka ah cibaadada dacwada wahsiga kasoo soo gelaya innagu waxaa arkaysaa firfircoonaan jiray oo dacwada ku firfircoonaa oo yacni khayrka iyo dacwada iyo meelaha khayrka lagu hayo iyo laakiin muddo kadib adduunya intay mashquulisay e, ka mashquulay laga yaabay inaanu ogaan in arrinkaasu arinka meesha uu ka socdo inay tahay qalbiga oo qaas waxay soo gashay ah, jire qalbigaa soo gashay marka inuu inuu daaweeyo oo dib ugu noqdo bay u baahantay <clears throat> ilaahay subxaana wa tacaala kan ku tilmaamay kasalka munaafiqiinta waahsiga munaafiqiinta lagu tilmaamay walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala mar walba wahsanayaan culays bay ku tahay waxaa kaleeto oo ka mida ah waxyaalaha lagu garto qalbigii inuu qaswa ama adayg fajiro soo gashay waa marka mawcidada iyo aayaadka qur-aanka ay ku saameyn waayaan saamayn markay ku yeelan waayaan qofka oo aanu ku ta'aurin oo aanay taaban oo aanu la tafaaculin marka ama ha ka dhegaysto qof ama isagu ha akhriyo ama qof kale ha ku akhriyo aanu eh, wax ka maqlan <clears throat> ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu noogu tilmaamay dadka mu'miniinta ay ka faa'iidaystaan inay yihiin kuwa markay maqlaan qalbigoodu kacayo isbedelayo oo ay wax ka bedelayso oo aakhiro xusuusanay ku xusuusanaya oo adduunyadii kasii go'aya oo ay ka yaraanayso qalbigooda fadakir biاlqur'aani man man yaa lagu yaa lagu xusuusinaya man yakaafu waciid man yakaafu waciid waciidka qofka ka baqaya way ilaahay subxana wa taala kan leh aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waإida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana laakiin aayadihii haddaad sidaas ku soo gashay uga baxdo waxayban kuu kordhin oo iimaan kuu siyaadin qalbigaa wax ka jiraan marka qalbigii wax ka jiraan degdeg inaad u gaartaad u baahan tahay iscaaf aada gaarsiiso waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha hareerihiisa ka dhacaya iyo axdaasta aanu qofku ku cibro qaadan hebel baa dhintay ayaad baa dhacay dabaylaa dhacay rooban baa dhacay daadad baa dhacay abaaraa dhacay waxbaa dhacay aayaad ilaahay wey waxaan maaha wax iska dhacayo sudaf maaha laysat haadihi min asudaf cirku markuu soo madoobaada nebiga alai slat ama kusuuf uu dhaco ama qorax soo madoobta ama wuu argagixi jiray salaad buu salaad buu noo jideeyey uu tukado dabayluhu hadday dhacaan wuu argagixi jiray wuu cabsan jiray maxaa dhacay qoom baaba lagu halaagay buu yihi dabayshan maxaa dabayshan maaragti miyaan annaguna iska dhex marayna annagoo sidaan caadis kaana lam yaxdus waxba maba dhicin nalama aha waxba inay inay jiraan dabaylahan iyo duufaanahan iyo waxaan soconaya inay tahay junuud ilaahay soo dir ya ya ayuha aladiina aamanuu اdkuruu nicmat اllahi calaykum id jaaءatkum junuud faarsalna calayhim riixan wajunuuda lam tarawha yaa riixda soo diray ilahay baan soo diray faarsalnaa عalayhim riixa wajunuudan riix caasifa qooma baa lagu hilaagay sakharaha عalayhim sabca layaali وaثamaaniyata ayaami xusuuma fatara اlqowma fiiha sabca biriixin sarsarin caatiya ilahay kusoo sra marka qofka qalbiga in qalbigii wax ka jiraan waaad ku waxaa lagu gartaa oo aad naftaada ku garan kartaa bal aayadaha ilaahay iyo hareeraha waxa ka dhacaya geerida iyo xabaalaha iyo meelahaad marayso iyo axdaasta dhacaya yaa bal sida aad wax ugu xusuusato iyo sida aad u garab marto isfiiri dib isugu noqo haddaad garab marto iska garab marto aadan waxba ku xusuusan oo waxba ku cibro qaada oo waxba ayan kaa bedelin oo cabsi ayan ku gelin qalbigaaga waxba waa qalalay iska jir qaswa jirta awalaa yarawna anahum yuftanuuna fi kuli caami marata aw maratayn uma laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun laa hum yadakaruun laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun falowlaa id jaaءahum ba'sunaa tadaracuu walaakin qasad quluubuhum wazayana lahum shayaanu ma kaanuu yacmaluun qalbigoodii baa qaasi noqday masaaibtan socota masaaibta socota oo nagu dhacaysa wax iska ah maaha yaa ikhwaani wax iska sudfaah maaha wax iska ah maaha annaga hadda soomaaliya misaa socotaa masaa'ib ummado kaleoo muslima masay kale ku socotaa waxaasoo dhanoo masaa'iba ummadahan islaamka lagu soo sallido cadow lagu soo sallido dhulkooda la qaato xoolahooda la qaato iyagii maaragtay la laayo la xasuuqo la kala qaybsado dhibaatooyin iyo dulmi lagu soo sallido eh, mujrimiin lagu soo sallido dhiig lagu soo sallido wax dhibaato ah oo kala duwan oo masaa'ib ah, ah inay ku timaado oo haddana laa hum yatuubuuna walaa hum yadakaruun sanad walba waa dhacaysa laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun taas waxay ka mid tahay qalbiga qaasiga ah musiibadu marka ay ku dhacdo qalbiyada ay garan waayaan meesha looga yimi iyo xaaladdu waxay tahay iyo aayaadka ilaahay oo dhacaya waxaa kaleeto oo ka mid aakhira adduunyada oo dadka aada u jeclaado ama qofku aada u jeclaado hamigiisii iyo shuqulkiisii shaaqilka ahaa iyo waxa uu ku fikirayo iyo fikerkiisii iyo caqligiisii iyo waxiisii o dhan juhdigiisii o dhano dadaalkiisii o dhano wixii ilaahay siiyey mawaahib buu ilaahay insaan ku rakibay ilaahay xoog buu geliyey wax badan buu caqli buu ilaahay geliyey bani aadamkan adduunyada wuxuu yidhi wixii intifaaca oo yar oo jicsinkaaga ah kaga qaado oo u isticmaal waxaan ilaahay ku siiyey laakiin inta ugu badan u isticmaal aakhiro wاbtagi fima aataaka allahu addaar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsana allahu ilayk walaa tabgi اlfasaada fi اlard in allaha laa yuxib اlmufsid ilaahay subxaanahu watacaala markuu ka hadlayay qaanuun oo ninkii xoolaha badnaa adduunkaha marka waxa ilaahay uu ku siiyey wax kasta xoolo noqoto jaga ha noqoto sulda ha noqoto xukun ha noqoto wax kasta ha noqotee waxaa la rabaa inaad aakhira ku doonto lanna taasaa ka qiimo badan adduunyada taasaa qiimo wax laysu dhiga maa wax laysbarbar dhiga maa wamaa mataa haddee mataactana leedahay oo mataacaas aad ku jirto oo aad xoolo ku heshay famaa mataacu xayaati dunya fi laakhirati ilaa qaliil ilaa qaliil laa yudkar afara'ayta in matacnaahum siniin uma jaaahum maa kaanuu yuucaduun maa agna canhum maa kaanuu yumatacuun subxaan allah aayaddaas wuxuu yihi mar kasta istaagi jirayafaraayta in matacnaahum siniin maladair haddaan sanado sii dayno boqol sano laba boqol oo sano konton sano oo aan barwaaqisino matacnaahum siniin kadibna cadaabtii iyo geeridii ay ku timaado iyo qiyaamihii loo loo yabaay agna canhum maa kaanuu yumatauun hal xabo wixii loo matacin maxay taraysaa marka waa kan nebigu calayh isalaat salaam yihi qofkii adduunka ugu nicmo badnaa ayaa la keenay yowma alqiyaama yu'taa biancami ahli اlard yowma alqiyaama uma yuغmasu gamsata fi الnaar wayuqaalu lahu ya bna aadam hal ra'ayta naciima qad weligaa wax nicmaha ma aragti waa kii adduunka ugu nicmo badnaa weligiis jiro ma arag dhib ma arag xanuun ma arag gaajo ma arag waxba ma arag raaxo nicm buu ku jiray adduunku intii uu ku jiray hal mara naarta la taabsan waa lasoo weligaa nicmo ma aragta maya maan arka marka adduunya saasa maaha inay ku siiso waa inaa wixii marka ku raadsataa laakiin hadda walaalayaal adduunkii waxaan arkaynaa in dadkii loo batay xaggaas xataa saan sheegnay yani dadkii dalabatulcilmiga ahaa dadkii ahlu qur-aanka ahaa dadkii dad badan bay jiidatay bahash Ah. oo mararka qaarkood xaaraan iyo xalaal xataa aan kala sooci oo shubuhaad iyo shahawad aan kala sooci oo qiil su ku raadsan lahaa raadin qiil su ku raadinahas raadina yani ganacsiga socda iyo waxyaalaha adduunka marka aad aragto mararka qaarkood waad yaabi nin baa maalin wad waxay ugu lahaa islaam baan u tegey eeday ah eedaday ah waagii guryihii dubaya dhaandheera la iibinaya hawada hawada ku tafna ee lagu khasaaray waxaala soo sawiraya taawaro cirkaas ku talan qurux badan qolkii jiifka waa kan qolkii fadhiga waa kan kii kale waa kan kii siga waa kan kan kale waa kan kan kale waa kan haye su-aantiiba waxaan u geeyey buy wax qurux badana markaasaan idhi hadi mid gado hadi mid gado markaasay tiraaye amaan dhow meeqa xoogaadii ururinaysa iyo afartan kun konton kun lixdan kun oo doolar meel baan kaaga iibsanaya xabad baan qaadanaya markaasuu yidhi markaasaan ku yidhi buu yidhi mahe de tartiib tartiib baa u bixinaysaa oo gurigu markuu diyaar noqdo baa markaasu waxaa ku tiri islaam wax akhrisa waxna qorta maaha haysa muslimada markaasay tiri maxaad sheegaysaa markaa dhamayso markaa maaa maa gurigu ma waanu diyaar ahayn adiga iibinaysa maya weliba lamaba qodinba saas laguma taaban majarafad laguma taaban markaasay tii maandhow inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun goormaa waalatay adoo waxaan ku ogaa miyir qabe ma waalana maxaa dhacay oo maandhow ma waxaadan hayn oo aan la ogeyn gooray tahay baad hadda iga iibinaysa anigu waxaan ku lahaa guri baad iga iibinaysaa markaad leedahay ii sharaxayso waa saas iyo saasoo guri jira oo yaal oo hadda iga iibinayso oo aad leedahayba baan u malaynayaa ma waxaanba jirinba may aadoo weliba qori laguma saar anigii baaba waxaa igu yeeray buu yidhi gambaleel gambaleelaa igu yeeray oo waxaan ku yidhi islaantan yaa baray iyadu hadde cilmi uma lahayn laakiin fitradeeda islaamiga ah iyo ammaanadeeda ay ku hadlaysay inuu nebigu calayhi salaatu salaam uuba dejiyey qaacido bayc mushtarka u dejiyey oo nin ganacsada ah ku yidhi laa tabic maa laysa cindaka laa tabic maa laysa cindaka ya wax aadan hayn ha iibin ninkaasu wuxuu ku yidhi rasuulka allo dad baa ii imanaya baan mushtar baanahay waxba badaaca i weydiinayaan wixii ma hayo aniga markaas marka intaan u soo gado iyaga intaan ka iibiyo aan u soo gado oo markaas aan ka iibiyo markaasuu ku yidhi nebigu calayhi salaam laa tabic maa laysa cindak waxba qofkaan haka iibin waxaadan hayn oo gacanta ku hayn ha ka iibin Eh, ma gelayo hadda si aanan yani mas'ale fiqiya u gelin oo hadhow lay qabsan oo laygu soo yaacin eh, waxa weeye eh, culimmadu beecan oo maaragtay shaygii haddii uu sifaysan yahay oo habaysan yahay oo la yaqaano oo waktigiisii maaragtay xadidan yahay oo baycu baa looga qaatay oo masalooyin fiqiga waa jiraan saas oo qiilo loo raaraadiyey madiidaniga ya laakiin naskan weyn ee fadhiyaha meesha ee xadiiska ah baa meel loo dhaafo lahayn wax kasta oo la malmalooqeeyo ama fiqhiga ama meelo wax laga xoqxoqo ama la laysku dhedhejiyo ma dhaafaan akhirka natiijadeedana waa la arkaa oo waxyaalo badan baa laga arkay marka waxaan ka wadaa tusaale yacni waxaan u soo qaadaya ninkaasu wuxuu yidhi anigii maalintii baa iigu dambaysay waan ka baxay waxaan ku <laughs> meeshiina inta aanay dhulka kusoo soo dhaceen anigu waan tegay dubay waan soo maray markaasu waxaan arkay meelo malaayiin doolar boqol milyan oo doolar konton milyan oo doolar dad lagaga ururiyey taawaro la yidhi waa laga dhisaayo oo aan waxba ka dhisnayn hal dabaq xataa ka dhisnayn dadka lacagta waxaa laga qaaday guryo waxaa laga iibiyey taawaro shan dabaqa shan iyo tobnaad baad ku yeelanaysaa guri dabaqa shan iyo tobnaad miye maba dhismine ma dhismi doonaa mase ma dhismi doonaa allahu aclam eh, marka waxaa weeye horta adduunya jacaylkiinamayaho wax badan buu keenay waxa weeye marka waxyaalaha qalbiga xoogaa qalajiya bay ka mid tahay baan u jeeday ee masaladan kamaanan hadlahayn fiqiga yaan la dhihin hadda steetyadii aan dhisaynay iyo guryahaan dhisaynay iyo buu naga maaragtay wadaadkaan duulaan ku yahay waxaa kaleeto ka mid ah waxyaalaha qaswada lagu garto waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid a ah, qofka yani wuxuu dareemaa diiqi sadr xoogaa yacnii waxshuu dareemaa stress buu dareemaa wuxuu dareemaa welwel wuxuu dareemaa yacnii debression waxa la yidhaahdo mashaakil dhibaato wareer isku dhexyaac ya ayuu ayuuyan ka bixin xataa iska xanaaqaayo caradiisa badanayso qayladiisa badanayso Eh, islaantii iyo caruurtii iyo wixii o dhan xataa ku qaylin waaye eh, waxaasoo dhanna waxyaalaha keena waxaa waaye qalbiga eh, markii uu ka yimaado waxyaalahan ay ku yimaadaan <clears throat> asbaabta aan nimaadno asbaabta asbaabta ugu weyn dhowr xa baan ka soo qaadi doonaa oo qaswada keenaysa waxaa keena koow oo ugu badan waa macaasida iyo muxaramaadka markay qalbiga ku bataan xataa ha yaraadaan xarawaad saqiira haday tahay macaasu saqiira xataa hadday tahay waxaa yar lama fiiriya cidda aad caasinaysaa la fiiriya waa ah, macsiyo yartan waa maaratay saqaa'iru dunuub iyo maya midda kale qofku marka uu xataa macaasib waaweynba aanu gelinay sunnayaasha iyo nawaafisha uu maaragtay fududaysto waxaan shaki ku jirin xuduuddii waajibaadka inuu dhacayo maxaa dhacay nawaafishan waa xayndaab iyo xuduudo bafar zon w bafar oo inaadan waajibaadkii dayicin bay u tahay bay u tahay xijaab inaad nawaafishii iyo rawaatibtii iyo sunayaashii iyo ilaaliso waajib ma dayacayso waajibkii ka horba tukan haddaad masalan duhurka ama casarka ama cishaa ama maqribka ama salaada fajarka rawaatib bay leeyihiin masalan haddii aada rawaatibtii duhurka tukanayso shaki kuma jiro duhurkaagii inuu bannaanka yahay waxa kaleeto ay u dhowdahay inaad khushuuca hesho ay u dhowdahay in abaalgud lagaaga dhigo khushuuc inaad waajibka salaada waajibkaa markaad gasho ama quraanka aad akhriso aad ku hesho maxaa dhacay ka hor baad waxaad gashay salaad kale oo sunnaha waxay usii noqotay tamhiid ama gogol xaar iyo eh, gogol dheg inay usii noqoto waajibka imanayay oo weynaa oo cusba weysadii baa ka sii horraysay oo si degan aad u weysiisatay oo aad isdiyaarisay oo aada salaaddii u diyaargarowday marka laakiin aqimka haddaa sugto ya oo markii la aqimo aada soo orodo oo safka soo gasho adoo hadda ka soo baxay muran siyaasadeed muran fadhi ku dirir adiga iyo qolo kaloo baac mushtari iyo xisaab isku haystay dukaankii baac mushtari alaab maaratay khasaarooyin iyo waxyaalo lagu jiray iyo wareerkeed qajajacday adoo ka yimi baad safka soo gashay soo meeshii kama sii wadaysid marka xisaabtii un baad meeshii ka sii wadaysa marka asalaamu calaykum salaamu calaykum tiraahdaa ordaysan war maxaan tukanay maxaa lagu tukaday wallaahi mamuxuu ku tukaday horta ragcadda koowaad maxaa dhacay adugu dhanba waa maqnayd maba jooginba maxaa tukatay dee waa laakiin maad ku khushuucin salaadaadu salaad xaadira maaha marka waxa weeye sunnayaashan iyo nawaafishan xataa qalbiga ayay qaswadiisa ka qayb qaadanaysaa sababtoo ah waajibkiibaad marka dambe udhexaysa waxaa kaleeto ka mid a aflad afladdu waa cudur weyn afladana waxyaalaha ugu weyn waxaa weeye dikriga ilaahay subxaana wa tacaala iyo rawaatibtiisa marka aad ku tahaawuno qof ku tahaawuno ilaahay subxaana wa tacaala kulxiyo wadkur fii nafsika tadarucan wakhiifatan waduuna aljahri min alqowli bilguduwi waalaaasaali wlaa takun min alhaafiliin oo goorma lagu leeyahay subaxi galab فsبح بxمd qبلa طلوع الشhمس وqبلa غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهاaر لacلka ترضى waa wqtiyaal go-an oo lagu leeyahay xus ilaahay subحaanaه وتaعالى وأqم الصلاaة طرفي النهاaر وزلفا من الليل إن الحسناaت يذهبن السيئات ذلika ذiكرى للذاkرين min alleyli fasjud lahu wasabixhu leyla طawiila kuma dheeraanayno aayaadku tiro badan yihiin laakiin wakhtiyaal mucayanaha lagu tusaya khaasatan galabta iyo subaxda iyo adkaarta iyo واصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum biاlghadaati wاlcashi yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinaة اlxayaaةi اdunya walaa tuطic man agfalna qalbahu can dikrina oo ah kuwa haafiliinta ah qafladu marka waa cudur xun weeye waxaana sabab u ah markii adkaarta iyo wakhtigeeda iyo istikfaarta iyo salaadaha iyo tadawucaadka uu qofkii uu maaragtay ka ka haafil ka noqdo ilaahay subxaanah wa tacaala kuwaas uma daro ulaaika hum lghaafiluun walaqad dara'na ljahannama kaiira min aljini walinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum aadaanu laa yasmacuuna wala bihim acyunu laa yubsiruuna biha ulaaika muxuu yihi ilaahi subxaanah wa tacaala kalancaami bal hum adal ulaaika hum lghaafiluun nacuudu billahi min taala waxaa ka mid ah asbaabaha adduunyada iyo ka sheekaynteeda badan iyo tacalluqeeda iyo qalbigu inuu ku xirnaado adduunyadana laba arin baa ugu muhiimsan laba arin nebiguna alayh slat slam tilmaamay qur ku tilmaamantaha waana laba aafo oo dadku zamankan ay ku ibtilaysan yihiin kuna imtixaaman yihiin ilaa man raxima allaahu qof ilahay u naxariisto maahan waa xoolaha iyo xukunka xukunka baabka siyaasadda loo maraa soo maaha marka jago iyo suldaan iyo power ah, power and fame iyo xoolaha wealth marka labadaas nebigu calay slat slaam wuxuu ku tilmaamay laba dhurwaa oo kugu dhex nool inay yihiin oo diintaada doonaya inay cunaan oo baabi'iyaan waa laba dhurwaa oo halis ah oo inay diintaada eber ka dhigaan u taagan subax wal inaad marka iska yurayso oo iska xadayso mooyaan diintaada wax ka hari maayaan waa kii xadiiska nebigu ala sl slam xadiis tirmidi iyo imaam axmed iyo nasaa'i meelo badan ay ku xuseen culimmadu ku sheegay maa dibaani jaa'icaani ursila fii hanamin biafsada laha min xirsi اlmar'i cala almaali waاsharafi lidiinihi laba dhurwaa ama laba yeeyo lagu sii daa oo gaajaysan oo lagu sii daayey ari meel ku jira oo xiran say u baabi'inayaan yaa kama yara sida xoolaha iyo magacdoonka yaa ay isku taxallujinteeda hadday yani nebig ala sl wuxuu ku xadiday isku taxallujinteeda iyo raadinteeda ku iman kartaabba lagu garan karaa famous waa iska noqon karta adoonba maarata raadinlaanada culimmadii waaweynayd imaam shaafici imaam abu xaniifa imaam ibn qayim imaam fulaaf ilaahay dikri buu u yeelay ilaahay u yeelay laakiin meesha waxaa laga hadlaya waxaa weeye isku taxallujin adiga aad raadinayso weliba waa aafadan dambe ee magac raadinta iyo famous inaad noqoto waxyaalaha cilmiga cudurrada u ah bay ka mid tahay oo aan aad loogu baraarugin laakiin hadda ayba ka daran tahayba oo waqtiyadan ay soo baxday meediyada iyo social media iyo eh, facebook iyo internet iyo qofku wuxuu leeyahay like ii raadi xagga igu sawir xagga iiba halkay waxaan rabaa in lay aqoonsado in lay maaragtay aan caan baxo in intaasoo kun like aan helo ilaahay baa idinku dhaariyey kun like haygaga bakhaylnina eh, buu ku leeyahy maaragtay bilaahi calayk yani hagaga bakhaynina yani qofkii ilaahay iyo rasuulka aaminsan yuu dhaafin meeshaan ilaa uu kunlay ku qoro ama kun sheer samayo uu ku leeyay maxaa adeerow adiga kugu wataa wixii sharkaraha sharkarayn wixii haddaayaan marka waxaasoo dhan waxa weye qofkii wuxuu rabaa caanbaxeed wuxuu rabaa magaa wuxuu iyo jagooyinka raaginteeda iyo maaragtay dadbaa saacado iyo habeenno inta hadday salaatuleil u taagnaan lahaayeen waa horeyba janno geli lahaayeenba maba albaabadeeda lagamaba celiyeen laakiin waxaa laga yaabaa jago yar in la siiyo inuu u taagan yahay habeen iyo maalin salaadu ku dhaafto oo soonku ku dhaafo oo sadaqadu ku dhaafto oo khudbadu ku dhaafto oo cilmigu ku dhaafo oo dikrigu ku dhaafo oo xusku ku dhaafo oo wax walba ku dhaafaan oo khayr intuu sugaayo hebel albaabkiisa taagnow ama adduunyadiisa wax yar ka hesha ama adduunyadiisa wax yar ka hesha marka waxa weeye xirsiga kaasa buu nebigu alay slam tilmaamay amaa hadday adiga kusoo raadsato ama ku timaado ama adduunyadu timaado qalbigaagana aanay ku jirin waxna aanay qiimaa kula lahayn hadday timaado haddayna iman taas kuma jirto min xirsi buu yidhi xirsi almari almuslimi cala almaali waasharafi lidiinihi marka nimayo adduunyada roonkaasuna qalbiga eber buu ka dhigayaa waxaa ugu dambeeya ugu daran geerida iyo hilmaamideeda iyo aakhiro taasuna waa waxyaalaha qaswatulqalbiga keena qalbigan aladiina yakhshawna rabbahum bilhaybi wahum min asaacati mushfiquun inaa kunaa qablu fii ahlinaa mushfiqiin qofka muslimka muminka muxalfilxaaye waa qof cabsi ku nool muxuu cabsi kaga noolyahay aakhiru cabsi kaga noolyahay waa walwalsan yahay waa walwalsan yahay fii khawfin fii khawfin wajlin abubakr iyo cumar iyo baan seexan jireen habeenkii ooyaye dembigaygu amuu iqariya oo iyagoo nool la yidhi jannaad gelaysaa markhaati ilahi subana wataala kaankii la siiyey bay ooynayaan maxaa dhacay macrifada ay ogaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ay barteen iyo quwadiisa iyo xisaabtiisa iyo cadamadiisa iyo jannadiisa annagana aayadihii waana hor yaallaan habeen iyo maalin waa nala ku garaacaya qalbigeenna lagu garaacaya maba gelaysa falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw iطcaamu fii yowmi dii masqaba yatiima da maqraba aw miskiina da matraba uma kana min aladiina aamanuu watawaasaw bالصabri watawaasaw bاlmarxama ulaa'ika asxaabu اlmaymana baana la leeyahay caqabadaas dad intaa leh maahayne ma dhaafayaan ya ra'ayta aladii yukadibu bاddiin fadalika aladii yadcu اlyatiim walaa yaxudu calى طacaami اlmiskiin masaakiintii waa ku dhimatay dhulkeen dhulkeenna way ku dhimatay muslimiintii dhulkeedii bay ku dhimatay dowladahoodii bay ku dhimatay maamuladoodii bay ku dhimatay alaysa haulaai quluubuhum qaasiya sidee baan dadkaa laysu weydiinaya in qalbigoodu qaasi u yahay muslimiintaas sidee baan qalbigoodu qaasi u noqonay uu ilaahay leeyahay kalaa inahu laa yu'minu biاllahi اlcadiim walaa yaxudu calى طacaami اlmiskiin meel miskiin iyo yatiim ku dulman yahay haddaad aragto caradii ilaahay baa fadhida cidna ha weydiin maxaa dhacay ilaahay qur'aanka saasuu isugu xiray naarta iyo ciqaabta waxa uu dadka ku geliyo iyo naxariis la'aanta buu ilaahay isdhinac dhigay had iyo jeer isdhinac dhigay maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin maxaa ku xiga salaada maxaa ku xiga ma soon ma xaj ma ako ma sadaqo maa maxaa ku xiga beyc mushtar maya walam naku nuطcimu اlmiskiin wa nakhuudu maca alkhaa'idiin tururug baan haynaa wy sidee baana qulubtaas marka qaasuma ka walaalayaal in la hilmaamo waxaasna waa qalbiga qaasiga cilaajku waa intaa bedelkeeda haddaad rabto daawada daawadu waa intaas bedelkeeda ha la badiyo tafakurka iyo nadarka kitaabka ilaahay ha la bariyo ilaahay subxaanah wa tacaala barashadiisa xaggee ka baranaysaa kitaabkiisa ka baro kitaabkiisa macrifada ilaahay ku taalla ilaahay wuxuu isku kaa baray kitaabkiisa aliflaamimro tilka aayaat اlkitaabi wاladii unzila ilayka min rabika alxaq walaakina akara الnaasi laa yuؤminuun allah اladii rafaca الsamaawaat bغayri camadi tarawnaha ثuma اstawى calى اlcarsh wasahara الshamsa wاlqamr kul yجri لأjli musamى yudabir اlأmra yufasir الآaayaat lacalakum biliqaaءi rabbikum tuuqinuun whuwa اladii mad اlأrض wjacala fiiha rawaasiya وأnhaara wmin kuli ثamaraat ilaahay subaa wa saas isu kaa barayaa aayaadka qur-aanka dib ugu noqo oo macrifada ilaahay biasmaaihi wa sifaatihi wa biaayaatihi uu isku kaa barayo markaa qalbigaaga inay ku weynaato wey ilaahay subxaana wa tacaala alikhaar min altawba waاdikr inaad badiso towbada iyo dikriga khaasatan wadaaifta habeenkii iyo maalintii gorgortan ha ka gelin ha ka gelin mujaamalo ha ka kicin siyaasi ahayda ganacsi baan ku mashquulsanahay siyaasad baan ku mashquulsanahay shirar baan ku mashquulsanahay miitinaan ku mashquulsanahay maslaxad umadeedaan ku mashquulsanahay maya waxba kama jiraan naftaada ha ilaawin horta quu anfusakum wa ahliikum naara naftaada horta badbaadi first of all cid kale intaadan badbaadin marka miitin sii soconaya iyo sharar sii soconaya oo looga tegayo oo adkaartii looga tegayo oo sunantii looga tegayo oo qur'aankii looga tegayo oo dikriga ilaahay looga tegayo maxaaba ka soo baxayba maxaa ka soo baxaya waaba qallashay adaaba qallalay maxaa soo baxay maxaad qabani ya marka walaalayaal taasna mawcidadoo la dhegaysto naftoo lala xisaabtamo oo had iyo jeer naftaada aad xisaabiso waa arrimaha ee ugu muhiimsan oo aad markaa ku daaweyn karto waxaan filaya waqtigiinu intaa ku dhammaaday jazakum allahu khayran walaalayaal quluubteenna aan ka warhayno quluubteenna aan ka warhayno cuquubo ka darani ma jirto qofka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa qaasi ka dhigo kadibna naftiisa uu hilmaamo wax kaluu ka shaqaynayaa adduunyo kaluu ka shaqaynayaa adduunyadan dad baad u dhisaysaa adiga male ku cibro qaata imisa intuu taagayay rag baan garanayaa asxaabtaya ah saaxiibbaa wanaagsan fiican khayraa u rajaynin laakiin habeen iyo maalin dul taagnaa gurigan xagga ka naashnaash xagga ka waxay xagga ka sameey xagga ka dultaag xagga ka waxay waxa kugu dhaafaan hawl ha kugu dhaafso dacwo ha kugu dhaafso ibna maalintuu farta ka gooyey bel oo yaa u dhisiis xisaabteedii aday ku taallaaye yaa u dhisiis laakiin caaqilka waxa waye abudardaa oo kale gurigiisaa lasoo galay markaasaa waxba lagu arki waayey dahab iyo xoolo iyo adduun iyo markaasuu ninkii weydiiyey abudardaa ayna mataacukum markaasuu yihi gurigan guri ka weyn baan leenahayo xaggaasaan alaabta usii dirnay buu yihi markaasuu ninki wuxuu meleeyey guri kaloo weyn oo villa ah oo gurigaan ka weyn inuu leeyay gurigaa u dirtaan xaggaan usii dirnay buu yihi calaa kulli xaal aduu fahmi markaasuu ninkii fahmay aakhira kusii diray waay marka waxaaga aakhira kusii dira saaxiibo wixii nasiibkan adduunkan lagu soo soconayana caruurtaada fakri uga kuma lihine laakiin cumar bn cabdilcasiis baa weydiiyo caruurtaada waxaa leey maxaad uga tegaysaa maanta amiirulmuminiin baad xoolihii adduunkao dhan ba gacantaada ku jiray labiiyo toban ciyaar markaasuu wuxuu yidhi waxba uga tegi maayo markaas maaa markaasuu yidhi hadday dad saalixiina yihiin faallaahu yatawalla asaalixiin ilaahay baa arrinkooda kafaalo qaada hadday dad xun yihiinna falan atruka lahum maa yastaciinuuna bihi calaa macsiyat illaah uga tegi maayo waxay macsida ilaahay ugu kaalmaystaan haddii kale wuxuu leeyahay nin culimmadii salafka ka mid a ah, waxaan arkay oo ilaahay i tusay caruurtii sidaas waa faqarka uga tegey ninka cumar ibni cabdilcasiis oo midkood kun geel ah kun fii sabiili illaahi uu u rarayo iyo raggii isaga ka horreeyey khulafada ahaa oo qusuurta iyo beeraha uga tegey oo tuugsanaya habaan labadoodaan indhaha saaray marka waxba qiima bahashaan ma leh yaan laisku wareerinin aakhirada halaga halaga fiirsado yaan laisku waalin waxaa yaalla buuggii cusbaa bannaanka ciddii u baahan waa qaadanaysaa ridaha uu yaallaa gabdhaha xaggooda uu yaallaa qoyska arrimihiisu ku saabsan yahay horaan u sheegay sheekooyin iska malaawaala maaha labaatan sheekaa ku taalla sheekooyinka waa sheekooyin kulle cibro leh dadka qaarkood horay bay qaarkood u akhriyeen oo aan meelaha ugu nashriyey ama facebookyada qofkii aan fursaddaas u helin ama aan xusuusanna ama doonaya iyadoo urursanna baan ugu talagalay maadaama dadku iga codsadeen labaatan sheeko baa ku taalla oo soomaaliyeed oo dhab ah qaarkood anigu haddaanan si dhab ah ula falgelin waxaan isdhihi lahaa ma aha dad zamankan ku nool baan isdhihi lahaa qaarkood waxay xusuusiyeen saxaabadii iyo dadkii iimaanka u saaxiibka ahaa taasuna waxay tusinaysaa ummaddan muslimka ah inaan kheyrkeedu marna dhammaan ummaddaas soomaaliyeed baa waxaa laga dhex helayaa dad saxaabadii shabaha oo saalixiintii hore shabaha waana mucjisada ilaahay subxana wa tacaala ummaddan uu keenay sheekada u horeysa oon ku bilaabay gabar baa iisoo qortay hooyadeeday ka sheekeynaysaa hooyo soomaaliyeed waxaan u bixiyey magacyada aniga u bixiyey dulqaad badana ma dumarkii jannada ninkeedu wuxuu leeyahay odageed isagoo ka markhaati kacaya wanaaggeeda iyo sabrikeeda buu caruurtiisa wuxuu ku yidhi maadhaynow hooyadii jannada inay gasho waxaan filayaa intay dhibanayso keliya ka xigta hadal weyn odagii wuxuu yidhi intay imanayso baa ka xigta sheekadeeda ma soo koobi karo laakiin meeshay ku taalla ilaa haddaan idiin wada sheego waxa waaye buuggii ma qaadanaysaan ma akhrinaysaan waxaa ka mida sheeko kale oo la yaab leh oo ayaamaha eh, adduunka aan u bixiyey isbeddel badanaa gabadhaas iyadoo yar gabar soomaaliya shan iyo toban jira baa nin guursaday xoogaa idinka tilmaami ninkaa markuu guursaday soomaaliya ahayd berisamaad bay ahayd yacnii lix sano markay isqabeen waxba umay dhalin waxba isumay dhalin meeluhu fiirfiiriyey xagguu fiirfiiriyey xag xoogaa damac baa ku jira wuxuu rabaa inuu yacni caruurna waa rabaa waxna waa rabaa carruurta ilaahay baa haya inay iyada ka socoto inay isaga ka socoto allahu aclam almuhim waxay tihi war hebel agga ujeensana aggaa ujeensana maxaad rabtaa ma inaad xaaskala guursataa rabtaa markaasuu yidhi haa laakiin tabartiibaa xoogaa ya xoogaa yar markaasay tihi dhib ma lehe soo guurso gurigaan keen qolkaas ha degto anna qolkaasaan degi wax dhiba malaha maafi mushkil waa yahay gaw inuu soo guursaday qolkii kaluu dejiyey markiiba uur bay qaatay ilaahay amarkiisa imtixaan adduunka waxbaa la istusaya markay uur qaaday wiil bay dhashay haddana xoogaa intaana ka sogan cunug kale dhashay gabadhii kale weli waa sideedii waxaa la bilaabay iyadii in lagu dhaga hadlo marka midaan dhalin oo madhalayska ah guriga noo dhaafto dhinac unme noo dhaafto tan markii dambe dhaga hadal gacan ka hadal hawl unbaa lagu bilaabay nin walaalkeeda niman walaalaheedu xanaaqayo sheekadii maqlay oo waxay tiraa soo faragelinin iska dhaaf aniga gurigeyga iyo ninkayga iyo waxayga soo faragelin cajiib marka aligu maalin dambe makhaayaduu kaga sheekeeya reedha midaan madhalaysta ayaa guriga iga soo saara markaas nin walaalkeeda isku xanaaqeen adigu xabad buuba ninkii kaga fakatay oo uu ku dhuftay kii ninka ahaa gabdhihii asay bay wada qaadeen waa la kala qaxay midaan caruurteedii qaadatay midaan ninkeedi tagtay socde la kala dahay waa dambe gabadhii iyadoo dhul kale joogta nin bay kulmeen waa sheekaysteen guur bay isla soo qaadeen waa isguursadeen markiiba uur bay yeelatay ninku xaas kale inuu leeyahay wuu ka qariyey oo hore xaaska hore markuu qariyey yani waxay tiri way ogaatay ogaatayna wuu u sheegan waxaan ka baqay inaad waxaasuu yiri inaad maaragtay diiddo iyo almuhim gabadhii bay raadisay markaa isaga waxmay dhaleen dhowr sane isqabeen gabadhi waxay noqotay isla gabadhii hore oo ninku isla adduunyada intay soo wareegatay mar kale baa haddana hal nin wada qabaa markaan midaana caruur hel midaana waxba ma dhalayso way ka xihanta waa laga xira marka eh, yani qisada eh, wixii kaleeto ka dambeeyey iyo talooyinkeedii ilaabay ku leedahay gabdhaha haddii aan ula jeedo qiso waxaa ku jirta layaa tallaabooyinka shaydaanka balyahan facebooka iyo social mediada fitno weyn weyn baa ka jirta gabdhahana waa uga digayaa sheekooyinkan qaar ka mid ah oo halkan ka mid a ah oo midda la yidhaahdo tallaabooyinka shaydaanka khutuwaad shaydaana u bixiyey iyo mid la yidhaahdo hawo beenah waa lagu hungoobaa labada waxay ka sheekeynayaan gabdho ku dagmay sheekada wiilasha beenta ah ee facebook marka taasna ha fiiriyo wiilasha dhallinyarada qaarkooda ah, dhallinyaro ayay soo qoreen nin baa wuxuu soo qoray dookhayga maaha gabadha w iicanta waa gabar fiican wax walbay ku fiicanta diin waa ku fiicanta waa quruxday waa sida laakiin sheekhow dookayga maaha waxaan adaa dook xun adiga baa dook xun haddaa aduu dook xun tahay see ku gabar diinle oo quruxle oo fiican oo reerkii dhaqanaysa oo gurigii dhaqanaysa baa waxaad leedaha dookhaygii maaha marka dookaaga dib ugu noqaan ku yeehay iyo sheekooyin kaloo badan oo labaataneeye ah mid la yidhaahdo ninkii sodohdu dhibtay haddii ay jirto ama gabar sodohda sidee ka yeelaa qisho la yidhahdo ku jirta waa sheekooyin dhaba waxaan ka wadaa sheekooyinkan soomaalida wax badan ma qoraan anigu ka mid ah dadka hadda qalinleyda oo isku dayaya inaan wax loo qoro taarikh wax la dhigo waayo qisooyinka hadda kutubta arkaysaan oo maktabadaas tiirtiiran waxyaalaha dhacay oo taariikhda iyo qisooyinka haddaan la qorin kutub halka tirtiiran may ahaateen mana ogaaneen annagana hadda waxa waaye kuwaan boor ka jafaynaa soomaaliyeed oo aan u rogaynaa qoraal haddaan la qori lahaynna lama arki lahayn meeshaana ku dhiman lahayd marka insha allahu tacaala buuggu wuu yaallaa qofkii qaatna waa u saxiixi doonaa bacda alcishaai in sha boqol xabaataa layaalna idinka dhamaysa